وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم إذا أtاaه qوم بصدقتهم قال اللهma صل عليهم kitaabu السكا baynu ku jiraaye عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه qال wuxu uhi kana رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxua idaa ataahu markuu yimaado idaa ataahu markay u keenaan qowmu dad bisadaqatihim sadaqadooda markay u keenaan qaala mid yidhaahdo ayuha allaahumma ya allahu ilaahayow salli calayhim u naxariiso salli calayhim ay irxamhum oo ammaan fi lmala-i lacla allahuma salli calayhim ilaahow ammaan oo u naxariiso dadkaas weeye oo meel wanaagsana ilaahow ka sheeg marka aayaddii qur-aanka ahayd ayuunba xadiiskani u la mid yaho khud min amwaalihim sadaqata tuطahiruhum watusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum in la idhaaho ilaah ilaahay ha kuu barakeeyo jazaaka allahu khayr wax wanaagsan baad samaysay oo lagu dhiirigeliyey isagoo sekadii kaanay iyo haddii uu markaa laga soo qaadaba uu bixiyaba meeshaba lagaga soo qaaday on looma teginba aanu isagu keeninba inuu keeni karana waa laga qaadanayaa وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه عباس بن عبد المطلب ayaa sأل النبي صلى الله عليه sل نبga weydiiyey في تacjiili dedejinta amba qadimaada sadaqatihi sadaqadiisa uu qadimo qabla an taxila intaanay gaadhin taxila bimacnaa tajiba imika macnahaan noqonaysa intaanay sekadaasi waktigii ay ku waajibaysay sanadkuu soo wareegaanay gaadhin inuu sii qadimo farahasa lahu wuu u baneeyey rasuulku alayh slat slm fi dalik farahasa lahu ay abaaxa lahu fi dalik rawahu tirmidiy wاlxaakimu xadiiskan oo sixadiisa culimadu ay isku khilaafeen lakiin xagga sheekh albaan oo kale iyo culimo badan oo kale ay saxiixiyeen waxaa laga qaatay tacjiil aلzakaa sekada iyo qadimaaddeeda ayaa laga qaadanaya oo waxaa la odhan karaa laba sano sekadii waajibka ahayd soo qadib culimada qaarkood waxay arrintaa ka dhigeen mujawaas mutlaqan oo arrin iska bannaano qofku inuu iska sii qadimi karo wa bacduhum bi an taqtadiya almaslaxa qaarna maxay idhahdeen waa inay maslaxa keensato haddii loo baahdo oo xoolo deg dega loo baahdo dowladdii oo kale ama dadkii masaakiinta ahay ay aad ugu baahdaan ayuunbaa la dedejinayaa haddii kale iqtidaa ilmaslaxa unbaa loo dedejinaya inay keensatee la dedejin maayo xadiisku laakin maslaxa kuma qeydin lakin sidaas waxaa soo aroortay rasuulka alay slat slam inuu markaa isagu ka dalbadayna way soo aroortay halkana inuu weydiiyey isagu cabaas inta way isma isma diidayaanoo rasuulkuna alay slat slam soo qadimi inuu ku yihi isla markaana isagiina uu weydiiyu arintaas banaanideeda markaa sekada hadday maslaxa keensato iyadoo qofkii aan ku waajibin lakiin waa laga sii qadimi karaa gaar ahaan markay baahi iyo daruura timaado ee abaara ay wax dhacaan ama baahi iyo dhaqaale deg dega loo baahdo sa'ala nabiya sala allahu alay sl nabig ayuu weydiiyey fi tacjiili sadaqati qadimida iyo horubixinta sadaqadiisa qabla an taxila ay qabla an yaxuula calayha alxawl intaanu sanad kusoo wareegay inaanay waajibin farakasa lahu fi dalika uu u baneeyey wacan jaabir bn cabd illahi radi allahu canhuma can rasuuli اllahi salى allahu alayh wasalam qaal laysa may ahaanin sadaqatu sadaqa may ahaanin fii ma shaygii duuna khamsi awaaqin ka hooseeya ka waabsan khamsa awaaqin shan wiqyadood oo min alwariqi ay min alfidati fidadiia ah. walaysa sadaqatu sadaqa may ahaanin fii maa shaygii duuna khamsi dawdin duuna ka hooseeya khamsi dawdin shan tuludood oo minalibili geela shan geela wixii ka hooseeya sadaqa laguma laha walaysa may ahaanin sadaqatun sadaqo fii maa duuna khamsi awsuqin wax ka hooseeya shan awr wax lagu raro shan awrar wax ka hooseeya min atamri timira sadaqa laguma lahaa rawaahu muslim walahu muslim wuxuu soo wariyey min xadiisi abi saciid xadiiska abi saciid alqudri laysa fiima laysa may ahaanin fii maa duuna khamsati awsaaqin wixii shan awrar ka hooseeya oo min tamrin iyo walaa xabin firi ah midho ah sadaqatun sadaqa mehan wa aslu xadiis abi saciid xadiiskan abi saciid ee dambe asalkiisu muttafaqun caleyhi waa la isku waafaqsan yahy o bukhaari iyo muslim oo wuxuu sii adkeynayaa un in loo shardiyayo nisaab oo sekada marka cid laga qaadayo dee qof kastoo waxa wax ka haya laga qaadi maaye de nisaab inuu yeesho qofkii meel xadidan loo sameeyo tusaale ahaan awaaq waa waxaa lagu isticmaalaya fidadii amba alwariq labadaba isla mid eh riqina waa kusoo maray marka waxa weeye awaaq waa jamcu uqiyati jamcu uqiya wاluqiya arbacuuna dirhaman uqiyaduna maxay ka kooban tahay arbacuuna dirham wa khamsun fi arbacuun kam khamsun fi arbacuun kam miateyn oo laba boqol wey afartan markaas shan kun dhufata waa waa laba boqol marka maxay ku ka goynaysa marka hore laba boqol soo maaha oo dirham amba uqiyado hadday hadaba ka hooseyso waa xadiiska aynu soo marnay haddii boqol iyo sagaashan ay noqoto boqol iyo shan iyo sagaashan fidadaasi laguma laha seko hadduu qofku haystaa idha war aniga iga qaada waa halkeeda duuna ka sokeeya waa ka yar ma imika dee ugu jirtaa macna ahaan walow arag markaa shayga shayga ka dhow ha noqdee walaysa fima duna khamsi dawdin addawd waa alibil min halaaثati ilaa cashara waa saddex ilaa toban markuu geelu yahay ayaa daw dawd lagu isticmaala ba dheh culimadi loqodu markaa dawdin weyaan shan geela wax ka hooseeyana seke laguma laha oo geelna dee sekadiisa waxa ku seke goynayay nisaabka hamsun min alibil horeynu usoo marray labadaa sheekhu lakin xadiiska qeybta imika wuxuu soo qaatay intan dambe ah midhihii atamr walaysa fi ma duna khamsati awsuqin min atamri sadaqa awsuqin amba awsaaqin waa jamcu tagsiir wاlmufradu alwasqu wasqiguna waxa weeyaan situuna saacan situun saac waa lixdan saac wasqigaasina oo waliba saacii markaa waqtigii nebiga alay الslatu slam la isticmaali jiray bilitifaaq ila wa isbedbedeli kara halkaa markaa waxaad kala soo bixi kartaa inta kiilo ee ay tahay inta sekada ay ku goynaysa bal waxaad ku dhufataa situunka lixdankaas ayaad labiyo bar ku dhufanaysa marka qabalka dhexaynu qaadan labiyo barkaasi waa maxay ya xageen ka keenay labada labiyo barkaa waa kilooy waa sax waa laba iyo barh kilo xaggeed ka kentay laba iyo barh ka kilo ha saaci saac kasta muxuu dhigmayaa labiyo bar buu dhigmayaa soo maha laba kilo iyo barh marka kiloyada laga warramayo markaa labiyo bar markaad ku dhufato markaad labiyo bar ku dhufato lixdan maxaa soo baxaya boqol iyo boqol iyo konton haddaba shan ku dhufo sabcumiya wa khamsuun toba boqol iyo konton wey toddoba boqol iyo kontonka kiilo marka waxa kuu soo baxa ay gaadhaan ayaa seko lagugu yeelanayaa ayaa seko calaa qawlin wey waa qowlka dhexaad ka marqaano laakiin culimo badan baa waxay ka yareeyeen inuu ka yaryahay saaco laba kiilo iyo badh ya laba kiilooyo iyo bar inuu ka yaryahy markaa boqol iyo konton kiilo baad ka jaraysaa markaa laba kiilo kasoo qaadna haddaba dib ugu celina muxuu noqonaya lix boqol soo maaha lix boqol iyo waxoogaa aduu lix boqol iyo dhowr iyo toban ki kiilo garaam bay qaarkood culimada ku qiyaaseen markaa markay seke kuu noqoto markay sako ku noqoto meesha hoose xagga hoose qaado ila waa intaas wax lagugu yeeshaay wasqigii marka awrar be maxa awrar loo yiri beriga dee awr iyo waba wax lagu qiyaasayo waa awrka marka labada dhinacna laga saaro xagga sareer dusha laga saaro shan awr in lagu raro intaasaa noqonaysa haddaynu wasqi kasta kasoo qaadno inuu yahay boqol iyo konton kilo awrka imse gadbood baa la saara laba dhinacyada laga saarayo iyo mid dushaa soo maha markuu dhexdhexaadka awrkaasi yahay haye de wasqi kastaba awr ba qaadaya marka wasqi kaas qaaday qaadaya marka maxay noqonaysaa todoba boqol iyo kontonkii de shantii awr ilan awrka todoba boqol iyo konton buu sidaaya walaysa may ahanin fima duna khamsati awsuqin shan awr in lagu raro wax la mid ah wixii ka yarintaa ee min atamri sadaqatu timirtii oo dee macruuf agtooda ka ahayd weye laakiin xadiiskan warinta damba si cadayso walaa xabin sadaqa timirtii iyo xabin xabigii maxaa soo gudagelaya wixii firi ahaa o dhan soo gudagelaya soo maha waa gelaydii waa qamadigii waa shaciirkii waa xindadii xubuub midhaha engegane la kaydsan karo dhan baa soo gudagelaya وعن سالم بن عبد الله عن أبيه أبيه عبد الله بن cمر وxuu kasoo wariyey رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وسلم qاala rasuulku وxu uhi فيma sqت السماء wixii samadu ay waraabiso iyo wاlcuyuunu ilaha qulqulaya biyaha iska qulqulaya ay waraabiyaan aw kaana amba ahaaday cathariya mid xididkiisa ku cabaya cathariya aladi yashrabu bicuruuqihi biduuni saqiin waa ka xididadiisa ku cabayay isagu biyaha iska doonanaya aan waraabinba u baahnayn ha fii ma saqat isamaa wixii samadu ay waraabisay roobkuu ku da-own weeye aan waraabin kale loo geysan iyo walcuyuunu biyaha iska qulqulaya matalan ilaha iyo webiyada iyo kasoo baxaya aw kaana cahariyan amba xididka ku cabaya alcushru baa ahaday toban meelodow meel wa fii ma suqiya wixii lagu waraabiyey binadxi rush rushayn amaba waraabin dee in lagu shubay biyaha un baa loo jeedaa nisfu lcushri baa lagu leeyay rawahu albukhaariy cushriga toban meeloodoo meesha tobnaad barhkeed waa li abi daawuda aw kaana ahaaday baclan alcushru bacligiina waa kiisna sidiisa u wa fii ma suqiya wixii lagu waraabiyey bisawaani aaladaha xoolaha lagu soo dhaamiyo biyaha aw inadxi amba waraabin kale nisfu lcushri ayaa lagu leeyahay nisfu lcushri haddaba xadiiskana wuxuu tilmaamaya xadiiska hore wuxuu tilmaamayey nisaabkii alxubuub wاthimaar nisaabkii sakagoynta inta ku sakagoynaya buu tilmaamaya xadiiskan aynu hayna muxuu tilmaamayaa qadarka laga qaadayo qadar intii la qaadaya buu tilmaamaya sheekhu si tartiiba buu udhigaya hadalka xadiiskaa hore waa inteebuu horta sekada lagu yeelanaya intaasaa lagu yeelanaya khamsatu awsuq famaa fawq imsaa la qaadaya waa la kala qaadaya wixii kulfa iyo hawli ku baxdayna waxaa leeyahay nisfu lcushri baa laga qaadaya wixii sidiisa biyihiisa s u helay isaguna kolleyba dee dadaal dadaalgu ku baxaya lakin macna aan kharash badan kaga bixin qofka nisfu waxaa laga qaaday alcushru tusaale ahaan iminka geleyda lagu beeray roobka ee iyadu roobkaa ku baxday markay khamsa tawsuq inu soo go-aan iyo wax ka badani muxuu sameynaya toban buu uqaybinayaa kaa soo qaadan ay usoo go-een soddon jawaan inay usoo go-een muxuu sameynayaa toban buu uqeybinayaa oo min saddex soo maaha sagaal meelood buu isagu qaadanaya toddobiyo labaatan buu qaadanaya sagaal saddex ku dhifo halaasun fi tisca kam sabcin wa ishruun soo maha toddobiyo labaatan kaa qaato maxaa uu soo hadhay saddexdaa saddexdaasaa cushrigiia saddexdaasuu bixinaya haddii samaduba yay waraabinina waxaa jira dhul durdura imika alcuyuun waa ilahan dee webiyadoo kale kasoo farcamaya ama dooxidan biyuhu kasoo baxayaan iska qulqulaya ee dee biyihii ku faafaya un meesha roobo kumudiino waktigii jilaalkaba haddii doona weeyaan laakiin biyaha iska qulqulayaa bay ku cabti waa lamid iyaduna amaba markaa geedkaasi halkaasuu ku yaallaa biyaa ku dhow roobna kuma diin diyana looma soo duwine xididkiisu ku cabay isagiyo halkaa ku keenay cahari baclana wuu ku dhowey bacliga laftigiisa waa maxay waa kaa biyaha samada ku baxaya markaa kama foga cahariya intaaba wixii markaa aan lagu beerinay biyahaas iskaga baxeen siisa iskaga baxay toban meeloo meel baa lagu yeelanaya haddii qofkii hawl kaga baxday oo matalan mashiinu ku waraabiyey amba asawani jamcu saniya berigaa mashiinadu ma jirine awr baa biyaha loogu soo dhaamin jiray aلthaniya waxay ku fasireen culimadii waa addaaba min اlibl aw اlbaqr aw اlxamiir tukraju alma min اlbi'ri bاlgarb waadawaati wa qalabka lagu soo dhaaminayo amba iyadii waxa weeyaan lagu wareejinayo biyaha ka soo tuureysa marna iyadaa lagu soo qaadaya ama lagu rusheynaya nadxigaas marna ceelka laftigiisa ayaa si biyaha looga soo saaro awrkan oo kale inta indhaha laga xidho lagu wareejinayaa biyihii markaa wareegaa wareegayay ee qalabka lagu xidhay ayay biyihiina soo tuurayaan oo awooddiisaas kusoo saaraya haddii hawshaasi gashayna haddii mishiin lagu waraabiyo imkan oo kula mid waxay noqonaysaa nisfu lcishri labadaasuma markaas qaabkaasuma loo qaada labadaa midkood culimada mucaasiriinta qaarkood ayaa waxay idhahdeen haddii labadaba la iskugu daro qeyb ka mida waxaa waraabisay biyihii caadiga haba waraabiyey midna hawl baa gashay waxay dhahay halaaثata arbaac اlcushr halaaثa arbaac alcushr macnaheed waa maxay waxa weeyaan meeshii tobnaad mar baa laga qaadayay qofka soba iyadoo dhamaystiran marna waa la sayna waa la nisfi marna waxaa leeyahay saddex meeloodow meesha tobnaad saddex meelodow meesha tobnaad hadda rubceed saddex meelood ka mid ah ayaa la qaadaya oo nisfigii baa laga yareynaya dhinaca markaa nisfigii waa laga yar kordhiyo thuluthan oo kale noqonaysa in thuluthan laga qaado saas o kale thuluth noqonaysa way qowl ay yidhahdeen markaa culimadaasi iyago meel dhexe mare وعن sالم بن عبد لله عن أبيه عن النبي صلى الله علي sل qال وxu uhi فيma shaygii saqطay waraabisay الsmاء samadu والcuyuun aw kana cathariyan alcushru baa lagu leeyahay ayaa ku waajibay marka alcushru waa mubtadihi alcushru فيma saqط الsmاء والcuyuun aw kana cathariyan ayaa ku waajibay ayaa ahaaday wafii ma suqiya wixii laga waraabiyo binadxina nadxigu waa waraabintii caadiga ahayd rushaynna way noqonaysaa laakiin wixii isagu qofkii hawli kaga baxda biyaha amba ha ku rusheeyo oo intuu qalab soo qaado dusha ha kaga soo rusheeyo amba ha ku qulquliyo siduu doona isagaa sameeyey nisfu lcish wali abi daawud aw kaana baclan albaclu wuxuu u dhow yahay fii ma saqat samaa aw kaana casariyan alcushru baa lagu leeyay fii ma suqiya bisawaani wixii lagu waraabiyo xoolaha lagu biyaha lagu soo saarana aw nadxi ama waraabin kale iyo gacantii nisfu lcushri baa lagu leeyahay wa can abi musa alashcariy radi allahu canhu wa mucaad radi allahu canhuma ana nabiya salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi qaala wuxuu ku yihi lahumaa labadoodaasi labadoodee abu muusa alashcari iyo mucaad waa lan yaman buu u diray waa kii yamanta u diray labadoodabe laa ta'khudaa ha qaadina fi sadaqati sadaqada ha soo qaadina ila min hadihi اlasnaaf noocyadan mooyaane alarbacati afarta ah الشhacيiri والxindة والزabibi والtmr rawahu الطbraniي والxaakim laa تأkhuduu ha ka qaadina fi الsadqati ay fi sadqaةi الxubuub wey midhaha sekada ha ka qaadina ila min hadi اasnaaf noocyadan hadihi اasnaaf ee alanwaac alarbacati الshaciir waa hadi wاlxinطة qabadigii ama sareenkii والzabiib iyo zabiibka iyo watamri timirta rawahu طabrani walxaakim cuntooyinka u badan ay isticmaali jireen ama dhulkooda laga beeri jiray waktigaa taasay ahayd wlidaar qudniyi can mucaad faama alqithaa faama alqithaa wاlbidiik wاlrumaan wاlqasb faqad cafa canhu rasuulu اlahi salى اlahu alay slm waisnaaduhu daciif wa ama alqithaa miya araa dubaha baalka la dha amba dubaha wاlbidiik xabxabka rumaan iyo rumaanka iyo walqasab aala sonkorka faqad cafa canhu rasuulu llahi salى اllahu alay waslm rasuulku waa cafiyey oo waxba laguma laha wa isnaaduhu daciif lakin sanadkiisu waa daciif xadiiskana sheekhu wuxuu keenay raximah اllahu raxmata waasica midhaha keebaa sekada lagu leeyahy athimaar iyo alxubuub bay kala duwan yihin xubuubkani kayd bay geli karayaan mudday joogi karayaan laakiin waxyaalahan kale kayd ma gelayaan oo muddaani jiriba matalan tamaandhadii iyo xabxabkan iyo rumaankan iyo waxaa u badani jireen waa muddo kooban horaa markaa fasaadku ugu imanaya dabeeto markaa laguma laha iyaga khudaarta markaa lisika laguma laha marka khulaasada lasoo ururiyo alkhudrawaat walfawaakih laysa fiiha sikaar oo matlan lin iyo rumaan iyo xabxabkan iyo tamaandhada iyo waxaa imika aadka aynu isticmaalna o dhan sika laguma laha laakiin xubuubka ma afartaa uu rasuulku sheegay alayh الsalatu slam ma lagu daynaya mise waa looga qiyaas qaadanaya waxay culimadu u badaya in looga qiyaas qaadany kuwii kalena oo markaa waktigaasi intii halkaa lagu hayay wadamo dadkaasi ay isticmaalayeen ayaa dee kuwan u badnayd lakin matala haddii imika qofkii beriisuu beero ama de geleydii amba hadhuurhkii amba qaar kaloo lamid ah dee sekadii waa lagu yeelanaya way cilladii waa sideedii wey cilladii waa waa sideedii marka wixii xubuub oo dhanna wixii midho oo dhan waa laga qaadaya albidikh walqithaa ma kala foga waqithaa'iha wa fuumiha wa cadasiha wa basariha khiyaarka geedka laba shabaabale lakin wuu ka dheeryahay adugu almuhim waa geed xabxabkana shabahaa inuu ka yaryana laga yaabo oo haakada ana nabiya salى الlahu alay sl qal wuxu uhi lahumaa labadooda wuxu uhi laa taakuda ka qaadina fi sadaqati ila min hadi اlasnaaf noocyadan waa in alarbaci ashaciiri waa heediya walxinطa alxinطa walburu baa kala jiro way isku dhodhow yihiin oo xinطadu waxay noqon kartaa sareenka alburna qamadidii wالzabibi wالtamr wydar qudimi can mucaadi faama alkithaau walbidiikhu warumaan kithaaga iyo bidiikha xababka warumaan walqasab aladi yustakraju minhu asukar faqad cafa canhu rasuulu lahi sala lah ala sl rsulka cafiyey wain kaana sanadu daciifa lakin adilo kala markhaati kacaysa wacan sahl bni abi xasma radi allahu canhu qaala wuxu uhi amaranaa rasuulu lahi sala allahu alay sl rsulku wuxuna amray idaa kharastum buu yihi markaad qiyaastaan karastum fakhuduu qaada wadacu hulutha hulutna ka taga saddex meeloodoo meel ka taga fain lam tadacu huluth haddaydaan huluth ka tegayninna fadacuu arubc rubcu ka taga rawaahu alkhamsatu ila bnu maaja wasaxi bnu xibaan walxaakim wacan cataab bini usayd bini asiid radia allahu canhu qaale wuxu uhi amara rasuulu llahi sala allahu alay slm rsulku wuxuu amray an yukhrasa in la qiyaaso alcinabu cinabka kamaa yukhrasu sida loo qiyaasayo annaklu timirta wa tuukhadu waa oo la qaado markaa sakaatu sakadiisa lagu qaado zabiiban zabiiban lagu qaado rawaahu alkhamsa wa fiihi inqiaac xadiiskan inqiaac baa ku jira u sheequri sideebaa looga qaadayaa hadaba zabiibka iyo timirta atamru xadiis baynu ku haynaa in laga qaadayo xadiiskani wuxuu soo kordhiyey in cinabkiina laga qaadayo markaa cinabku markuu geedka saaran yahay dee waa shay aan la qiyaasi karaynin bimacnaa hadha wuu dharhayaayo biyihii baa ka baxaya soo maha muxuu noqonaya sabiibu de hadhow noqonaya marka geedka inta uu ku yaalo waana cunto aad u muhiim o isagu hadhow kayd uu geli karaa markan uu dharo dee zabiinku mudduu joogaya oo cuntooyinka la isticmaali jiray xagga timirtu lamid yahay markaa timirta iyo cinabka labaduba midhahan waa la qiyaasi karaya galaan baa lagu miisaya kuwan iyadoo galaankii lagu miisaanba wax lamid a ayaa haddana miisaankii ay ku kala duwanaanayaan hadho way way yaraan karaan wala la waa la dhadhaweynaya un qiyaasunbaa lagu wadaya waa la qiyaasaya waa la odhanayaa un intaasoo khamsata awsuqin intaasaa u dhigmaysa dabeedna timir ahaantii baa lagu bixinaya cinabkii inta meesha ku taalla inta la qiyaaso ayaa waxaa la odhanayaa ama markay soo soo go- halkan halkan uu yaallo laftigiisa waxaa la odhanayaa cinabkaasi hadhow wuxuu noqon karaa intaasoo saac buu noqonaya ama intaasoo wasqi buu noqonaya marka la qiyaaso haddii la isiraado sekadii wuu gaadhaya maxaa lagu samaynaya sekadii waa laga qaadaya laakiin cinab ahaan lagu qaadi maayo maxaa lagu qaadaya zabiib baa la odhanaya ka lagu keeno dee haddaanu zabiibkiiba haysana karo cinabkaas kaa laftigiisa laga qaadaya laakiin hadduu zabiib helayo qofkan sekada bixinayaa seke sabiibkaa xadidan baa laga qaadaya xadiiska hore muxuu tilmaamayaa markaad qiyaastaan cinabka ah iyo midhihii kalaba sida timirtii oo kale haddana xoolihii kala qaybiy oo inta markaad intii sekada qaadaan inta aad sekada ku qaadeen saddex meeloodoo meel uga taga waayo qofka waxaa dhici karta waxan waa la qiyaasaye labada idan sekada qaadaysa waxa raacaan labada ee miskiinkii yaraa beertuu soo baxday yaan isaga wax lagaga darin markaad saa waxu qiyaastaan qeyb haddana uga taga ulu saddex meeloodoo meel uga taga oo laba meelood un qaata intii nisaabka noqotay intii noqotay qadarkii hasikada haddaad ka tegi weydaan oo uluskaasi idinku batana bal rubc uga dhiga oo xaggaa uga dega xadiisku almuhim daliil wuxuu yahay in zabiibkana seke lagu yeelanayo siday markaa culimadu u badanyay wacan sahl bin abi xasb radi allahu anhu qal wuxu uhi amranaa rasuulu llahi sala llah ala sl rasulku wuxuu amray wuxu uhi idaa kharastum alkars waa atakmiin asalkeedu waa dhowdhoweynta waa waxyaro qiyaasid weyn intaas noqoysa dad khubaraa baa loo keenaya waa lonaya bal qiyaas hawsha intee kasoo gegi karta idaa kharastum marka fakuduu qaada wadacuu ka taga athuluth wax qaadoo laakiin thulutu ka taga intaad qaadeen fain lam tadacu haddaydan ka tagin athuluth haddaydan ka tegaynin fadacuu ka taga aydaan ka tegin fadacuu ka taga arubuc rawahu alkhamsa ila bn maaja wa saxi bn xibaan walxaakim wacan cataa bn sayidi radi allahu an qal wuxu uhi amaranaa rasuulu llahi sala allah ala sl rsulku wuxuu amray an yukhrasa in la qiyaaso alcinabu kamaa yukhrasu naqlu si timirtaba loo qiyaasaya oo timirta qiyaas baa hore loogu sheegay watuukhadu dabeeta la qaado zakaatuhu zabiiban la qaado an camr bn shacayb can camr bn shacayb can abihi can jadihi ana imraatan haweena ayaa aatat nabiya sala lah ala sl nabiga u timid wa macaha waxa ay wadatay ibnatun lahaa inan ay leedahay inan ay dhashay ayaa la socotay wa fii yadi ibnatihaa gacanta inanteedana maskataani masakataani laba shuuli ayaa ku jira oo ay xidhnayd oo min dahabin dahaba faqaala lahaa rasuulku wuxuu ku uhi atucطiina atucطiina ma bixinaysaa ama ma bixisaa atucطiina ma bixisaa sakaata haadaa dahabkan inantaadu xidhan tahay sekadiisa ma bixisa qaalat waxay tihi laa maya qaala wuxu uhi ayasuraki maku farxad gelinaysaa maku farxaysaa an yusawiraki illaahu inuu ilaahay kuu geliyo bihima labadoodaasi yowma alqiyaamati uu kuugu bedelo oo uu gacanta kuu geliyo siwaareyni laba shuuliyo min naarin naar ahaday alqathumaa way tuurtay rawaahu halaaa waisnaaduhu qawiyun wasaxaxu lxaakim min xadiis caaisha وعن م سلم رضي الله عنها أنها iyad kاanad waxay تلبس mid xirataa أوضاحا شhuuliyo min dahaبi ahaaday faqاaلaت waxay tihi ya rasuul الlah rasuulka ilaahayow akansinhu ma kansiba ma xoolihii kaydka ahaa ee haddii la bixin waayo sekada ilaahay tilmaamo الadiina yknizuuna الذahب والفiضة walaa ينfiquunha fي sabiل اlah mataasaan i soo gudagelayaan faqala rasulku wuxu idaa addayti falaysa bikanzin ma aha rawahu abu dawuud wadarquniy wasaxab lxaakimu markaa kansi noqon maaye sekadii baad ka bixisay haddii aad se ka bixin weydo dee waa kansi baa xadiiska laga fahmayaa وعن سمر بن جد رضي الله عنه قال وxu كان رsuل الlahi صلى الله علي sل رsulku وxu yaamurna midna amra an نkrija inanu bixino aصدقةa min اladي kii aanu ka bixino nuciidu aan u diyaarina lilbeyc shaygaanu bayc u diyaarinay inaanu ka bixino sekada rawahu abu daawuud wa isnaaduhu layin xadiiskan caruudu tijaara ayuu daliilu yahay sekada in laga bixinayo marka xadiiska hore labada xadiisoo hore waa masale culimada isku khilaafeen saynu aragnayba dumarku dahabkan ay xidhanayaan ay isku qurxinayaan seke ma lagu leeyahay mise mise seke laguma laha haddaan horta dee markaa nisaabkii sekada shan iyo sideedkii gram ama arbacuuna mihqaala cishruuna mihqaala aw dinaaran aanu gaadhin dee horta seke laguma laho nisaabkii buu gaadhin lakin haddii gabadha waxa ay xihan nisaabkii uu gaarhi karayo intii sekada lagaga qaaday dahabka kale iyadu ugumay talagelin isku qurxiso may ku talagashee dee ka ganacsiga waxa ugumay talagelin selafki isku khilaafay ilaa saxaabadiiba qaarkoodna waajibiyey qaarna waajibin axaadiistani laakiin maxay ku caddahay oo weliba arrintaas culays ay saaraysaa in seko lagu leeyahay oo laga bixinayo in sha allahu tacaala halkaasaynu faahfaahinta dib ugu noqon markaa inogu jiro